bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى rasuuli اllahi وآlih وصaxbih أجmaciin ama bacd waxaynu ku soo jiray kelimadii ku saabsanayd manhaju aima dacwa الnajdiya fi اtakfiri wاlqitaal muqadimaad toddoba ah baynu soo maray iyo masaladii koowaad oo xalay aynu bilownay masaladaasi waxay ku saabsanayd dacwadu ciddaysan gaadhin xugumkeedii waxaynu soo maray a'immadu axadka aysan dacwadu iyo diinku gaadhin aslanba inay geliyeen baabkii fataraadkii ahlulfatara dadkii loo yaqaan xaggana ay ku xawilahayeen khilaafkii qadiyada ay ka u dhexeeyey culummada amaa taa waa xukumka guud amaa dadkii geeriyooday qabla dacwatihim ayaga ka horeeyey in tafsiil ay kala hayeen waynu soo maray ruuxii islaamnimo iyo wanaag lagu ogaay saa ku dhintan inuu muslim ahlu janna yahay ruuxii shirki iyo kufri ku dhintay saa lagu ogaadayna in daahirkiisa lagu xukumi xukumkiisa hoosana ilaahay subxaanahu wa tacaala loo daynayo qadiyadaasaynu xalay soo marray tafsiilkaas masalada marka markaynu faahfaahinaynay waxaynu hoosgelinnay masalo labaad oo ahayd xukmu man lam tabluqu dacwa masalo koobaad bay ahayd xukmu man maata qablahumna masalo labaad bay ahayd labadaa masalo marka waan iskugu kiin qabtay si wakhtigu iskaga koobnaado u yaraado marka caawa insha allahu tacaala markaynu ka baxno adiladii qadiyaddaa ku saabsanayd waxaynu u gudbaynaa masaladii saddexaad waxaan leeyahay marka koobaad mowqifka aima dacwa najdi ay ka qaateen dadkii hortood dhintay tafsiilkaasi wuxuu shabahaa mowqifka uu ka leeyahay ibnu taymiya ahlulbidaca mujaladka labaatan iyo sideedaad safxada laba boqol soddon iyo saddex ilaa laba boqol soddon iyo afar sheekhu wuxuu kaga hadlay dadka ahlulbidaca ah ee ummadda bidcada oogu yeedha bidcadana muujisan jiray maxaa uu xugum ah qaabkii loola dhaqmi lahaa buu ka hadlay saddex buu u qaybiyey wuxuu idhi ruux lagu ogaa inuu bidca ku dhacay kadibna la ogyahay bidcadaasi ijtihaad iyo dadaal dartii inuu ugu dhacay nin culummo horaanna qiimo badan uu ahaa ijtihaadkiisaasna ijtihaad saa'iq ah oo culummo ka dhici jiray uu yahay ninka asaga ah bidcadiisunbaa ummadda looga digi asagana meel lagaga dhic mahaya ninka labaad wuxuu idhi waa nin bidcada ummadda ugu yeedhi jiray xagganna muujisan jiray lana og yahay diin xumo inay hayse oo munaafiq u ahaa ninka asagu waa munaafiqu wuxuu gelahayaa buu ina almunaafiqiina fi darki اlasfali min annaari walan tajida lahum nasiira halkaasuu ay gelahaya ninka saddexaad waa nin dhintay aynu hayno inuu bidca muujin jiro ummaddana ogu yeedhi jiray laakiin inuu munaafiq ahaa iyo inuu mujtahid ijtihaad saa'iq ahaa midna ma hayno buuri oo ninka xaalkiisii waa lagu ma caddo wuxuu yidhi waxaa lagu sheegay wixii lagu arki jiray oo muxuu ahaa inuu ummadda bidco ogu yeedho bidcana muujisto waa majhuul xaalki marka macluum اlxaal biالnifaaq iyo macluum اlxaali biاlijtihaad الsaa'iq iyo wuxuu u qaybiyey majhuul xaal ninkan majhuul xaalka ah asagu waxaa lagu tilmaami looguna yeedhi wixii lagu arki jiro oo bidcada ah tafsiilkaas wuxuu shabahaa tafsiilka aima dacwo najdiya leeyihiin waxaynu u gudbaynaa marka wadaadaha eedeeya a'immadaas aynu soo sheegnay rag ka yaa waxaa u cunami waaye mowqifka ah ninkii shirki lagu ogaa kufri iyo gaalnimona lagu ogaa xagganna aan laga warqabin inay dacwadu gaadhay iyo in kale aima dacwa najdiya waxay soo yidhaahdeen kufrigii shirkigii aannu ku ogayn baannu ku sheegaynaa daahirkiisa oo ruuxa daahirkaannu ku xukumaynaa baatinkana allaannu u daynaynaa wadaaddaa waxay dhaheen haada min alguluwi fi اddiin inaad ruux aadan ka warqabin dacwadu ma ku quntay mise maya aadan ka warqabin oo dhankaa majhuul xaal ka ah aad ku xukunto falkiisii iyo shirkigii wuxuu samaynaya aad tidhaahdo waa mushrik waa kaafir aad tidhaahdo camalan bidaahirihi waxay dhahen waa min alghuluwi fi ddiin qadiyaddaasi marka in xoogoba laysdultaagay u baahan tahay marka koobaad waxaanu leenahay naqdiga asaga waa naqdi khaطaah a'imadana ku gar leh a'ima dacwa najdiyaa ku gar leh ciddii naqdiso dhanna waa khaldameen inay khaldameenna caawa aynu tilmaamaynaa insha allahu tacaala marka hore waxaanu dhigaynaa qaacido ah xukmu shirki ashirki alaكbar xukumkiisu laa yakhtalifu fii islaamin walaa fii jaahiliya shirki akbara ruuxa ku dhaca ee ilaahay khayrkii caabuda baryo tuugo u yeedha ama risaalo khaasa ha soo gaadho ama mid caam ha soo gaadho ama yaysan soo gaadho xukumkiisu isma khilaafo xukmu lmushrikiin cabadat lwthaan xukumkoodu isma khilaafo laa fii islaamin walaa fii jaahiliya qacidu waa midda ayada ah sidaa ayadana waxaa tusaya kitaabu rabbika subxaanahu wa tacaala iyo asunna nabawiya calayhi salaatu wasalaam iyo alijmaac alma'huur ruuxu marba hadduu ahlu awthaan yahay oo ilaahay khayrkii caabudo ama dhambaal nabi ha gaadha ama yuusan gaadhina waxaa loo xukumay inuu yahay mushrik sidaasuu qur-aanku iyo sunnadiiu tilmaamahayaan iyo ijmaaca muslimiinta taa macnaheedu marka waxaa weeye ruux walba falka iyo wuxuu sameeyey ayuu ku xukuman yahay shaekhulislaam ibnu taymiya raxmat ullaahi tacaala calayhi oo in badan lagu maxkamadayn jira aima dacwa najdiya wuxuu xukumahayaa ismu shirki wاlkufri wاlظulmi wاlطugyaani wاlfasaadi inuu sugnaanhayo qabla risaala mujaladka labaatanaad ee kitaabkiisa majmuuc اlfataawa safxada soddon iyo toddobo ka akhriya mujaladka labaatanaad safxada soddon iyo toddobo fasal bugunta dheer sheekhu wuxuu leey waqad faraqa allahu subxaanahu wa tacaala maa qabla اlrisaalati wma bacdaha fi asma'a waaxkaamin wjamaca baynahuma fi asmaءi waaxkaam wdalika xujaة clى طaa'ifatayn clى man qaala ina alafcaala laysa fiiha xasanu wala qabiix wman qaala inahum yastaxiquuna cadaaba cala اlqowlayn baxi dheer buu ku leeyahay oo uu leeyahay haddii ruuxu islaamka hortiy iyo risaalada nebi maxamed horteed uu shirki iyo kufri iyo gaalnimo uu ku dhacay xukmu shirki wuu qaadan ismu shirki magaca waa lagu magac dhabahaya laakiin waxaa khilaafku ka taagan yaha waxaa weeye asagoon risaaliya dacwo gaadhin ma la cadaabi mise maya laakiin adduunka taytalka iyo ciwaanka iyo magacuu qaada inuu yahay falkiisiiyo wuxuu samaynayay qadiyadaasuu ka hadlay wuxuuna u deliishaday qowlahu tacaala nebiyulaahi muusa markii loo diray fircawn fircawn iyo tulkii oon weli dacwadii gaadhin muusena uusan gaadhin ayaa waxaa lagu yidhi idhab ilaa fircawna inahu aa fircawn rabbi wuxuu xukumay inuu aaqi nabi muusena weli ma la soco hadda risaaladii nabi muusena weli ma gaadhin fii suurati shucaraa waid naadaa rabbuka muusa an i'ti alqawma alظaalimiin qawma fircawna alaa yattaquun alظaalimiin waa almushrikiin nabi muusa la dirhayaa oo la caleemo saarahayaa oo nebinimadiisii la hirgelinhayaa loona dirayaa fircawn iyo tulkii intaan la gaadhina maxaa la xukumay inay yihiin mushrikiin inay yihiin marka ilaahi subxaanaه wa tacaala fii suurati اlqasas ina fircawna calaa fi اlardi wajacala ahlaha shiyacan yastadcifu طaa'ifaة minhum yudabixu abna'ahum wayastaxyii nisaa'ahum maxaa daba yaalla inahu kana min almufsidiin mufsid weeye qabla الrisaala waa mufsidun bacda الrisaala aaqi weeye qabla risaala waa aaqi bacd risaal aalim mushria weeye qabla risaala wa bacdaha xukmu shirki laa yakhtalifu fii slaamin walaa jaahiliya sheekh wuxuu le ilahay wuxuu sheegay inuu aalim yahay oo aaqi yahay oo mufsid asaga tolkiiba kadib sheekhu asagoo wuxuu qabaa laakiin cadaabku inuusan sugnayn ilaa bacda albica waa inagii soo maray nabiylahi huud calayhi salaau wasalaam inuu tolkii ku yidhi markuu u tegayba ucbud ullaha maa lakum min ilaahin hayru in antum ilaa muftaruun sheekhu wuxuu yidhi sheekh islaam ibnu taymiya fajacalahum muftariina qabla an yaxkuma bixukmin yukhaalifuunah likownihim jacaluu maca allahi ilaahan aakhar xugum uu nabiyulaahi huud xukumay oy ama ay ka been sheegeen uma jira laakiin fariintii muxaadarada u horeysaybu wuxuu leeyahay nabiyulahi huud in antum ilaa muftaruun ay mushrikuun ay ifkan aalihatan duun allahi turiiduun yacni shirkigu waa iftiraa sidiisuba fajacaltum minhu xaraaman waxalaalan qul allaahu adina lakum am cala allaahi taftaruun sidaaduba waxaad samaynaysay cibaadaha haddaadan daliil cad u haysanin maxaa tahay muftari cala allah sheekhu wuu sii wado wuxuu ihi bixuruufi fasmu shirki habata qabla الrisaala fainahu yushriku birabbihi wayacdilu bihi wayajcalu macahu aalihatan أkhra wayajcalu lahu andaada qabla الrasuul wayahbutu ana hadihi اlasmaa muqadamu calayhi cala الrisaala magacyadan waxay ku qabanhayaan adoo nabiba ku imanin magacuna wuxuu ka imanayaa hee falkaad samaysay qolyaha ajruubiga ku fiican waxay dhahaan ismu اlfaacili wa xaqiiqatun fii man qaama bihi اlficlu faacil waa kuma iyo ismu faacil faacil ismu ficil waxa waa ninka falka sameeya zaani waxaad dhihi ruuxii zinaysta laakiin ruuxaan zinaysanin zaani ma dhihi kartid ruuxii tukanayay ama tukaday baad musalli dhihi ninka darooriyamaya ama daldalmaya mutakalim baad ama muxaadir ismu اlfaacili waa xaqiiqatun fii man qaama bihi alficlu shirki iyo cibaado ilaahay khayrkii la caabudo iyo fasaad iyo tuqyaan iyo xadgudub ninkii la yimaado ama nabi ha u yimaado ama nabi dacwadiiisan soo gaadhin wuxuu ku magacaaban yahay falku sameeyey magacii ka iman lahaa wa cinda eh, faqdi lwasfi laa yushtaqu wa acwaza almuctasiliya alxaqu haddii masderkii waxay u yaqaaneen nuxaadu ama qolyahan eh, cilmulcaqaa'idka u yaqaanaan sifada ay dhahaan lagaa helo qolyahan usuuliyiintana wasfi mushtaq ah alwasf aw alcilla ficilkii haddii lagaa helo waxaan leenahay waxaad qadanaysaa isamkiisi iyo magaciisi oo ah mushrib iyo mufsid liannahu waxaa lagaa helay hee fasaadkii iyo shirkigii iyo yaa lagaa helay qadiyaddaa sheekhu halkaasu ku faahfaahiya wuxuu uhi wakadalika ismu اljahli wاljaahiliya yuqaalu jaahiliyatun wajaahilan qabla majiiءi الrasuuli waama الtacdiibu falaa ama tacdiibu fala xataa muran ba anugu ka qaba hase aatee laakiin inta hore sheekh waa isgu waafaqsannahay waxaa ka daran nebiyulaahi muuse weli la tababarhayo oo la carbinhaya mucjizaadkii baraahiintii la tusahayo yaa fircawn iyo tolkii la soo xukumay gacantii caddayd iyo ushee abeesada noqonaysaiyo markii laga hadlay waxaa fadaanika burhanaani min rabbika ilaa fircawna wa mala'ih hee inahum kaanuu qowman faasiqiin ahlulcilmi bitafsiir oo dhan waxay isku waafaqeen annahum kaanuu qowman faasiqiin ay kaafiriina mushrikiin xataa akhri tafaasiirta jahmiyada xataa ashaacirada muctasilada waa nafs alqadiya soo qaad muxuu ahaayey ibnu jariir aabari kaafiriin buu ku leeyahay weli hadda waxaa la laylhayaa oo la diyaarinhayaa nabigii loo diri lahaa fircawn fadaanika burhaanaani min rabbika ilaa fircawna wa mala'ihi maxaa daba yaala inahum kaanuu qowman faasiqiin ba inahum kaanuu masaakiin lama dhihin qowman faasiqiin nabiyllaahi muuse waa darrama wuxuu rabbi innii qataltu minhum nafsan fa akhaafu an yaqtuluun wa akhii haaruun huwa afsaxu minii lisaanan faarsilu maci ridan yusadiqunii innii akhaafu an yukadibuun ilaa qowlihi tacaala gaar aayadaha dambe maxaa daba yaala falamaa jaaahum muusa biaayaatina bayinaatin qaaluu ma hada ila sixru muftara wamaa samicna bihada fii aabaa'in alawaliin idan xukunku wuxuu dhacay muusan weli u tegin fircawn soo ma caddo falama jaءahum muusa biaayaatina bayinaatin qabla اlmaji ilahay muxuu soo xukumay inahum kaanuu qowman faasiqiin ibnu jariir markuu aayadda tacli wuxuu ihi yaquulu اlmowlى ina fircawna wamala'hu kaanuu qowman kaafiriin bixuruufihi wey mujaladka siddeed iyo tobnaad ibnu jariir atabari suurat lqas ka fiiriya dhibba ma laha sabxada laba boqol afartan iyo sagaal qadiyadda marka qadiyad lagu khaldama ma aha magacu wuu ku qaban waadna qaadan haddaad falkiisii samayso wixii aad samaysaa lagugu tilmaami soomaalidu waxay yidhahdaan waa yaqaana wixii shalay lagu arkay baa galabta maanta lagugu caayaa yacnii shalay waxaad samaysay waa lagugu qaban falkii aad samaysa magac baa lagaaga dhalaalin oo lagaaga bixin halkaasaa lagaaga sar bixinaya taasi marka waa wejka labaad ilaahay subxaanahu wa tacaala markaynu taa ka soo durugno inuu ummadihii hore iskaba dayno alumam asaabiqa ummaddii nebi maxamed ka horraysay carbeed ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku xukumay nebi maxamed oon soo gaarin inay mushrikiin yihiin oo ay kafaran yihin bu rabbi sheegay fii kitaabi alcasiis hadday carabtii nebi maxamed ka horraysay ahlu fatro noqon waayaanna adduunka ahlu fatro laga heli maayo haddii ayaga loo cudurdaari waayana cid loo cudurdaari ma ay jirto leannu mu'arikhiinta muslimiinta iyo kayrkoodba waxay xaqiijiyeen biladila taarikhiya ku xaqiijiyeen carab nebiyulaahi ibraahim dhimashadiisii iyo nebiyulaahi maxamed diridiisi waxaa u dhaxaysay taqriiban laba kun iyo toddoba boqol oo sano iyo an maal shan sano laba kun toddoba boqol iyo shan sana udhexaysay yacni waa laba kun toddoba boqol iyo shan sanood min fatra udhaxaysa bayna mowti ibraahim calayhi الsalaatu wasalaam abu tawxiid wa bayna bictati muxamadi calayhi الsalaatu wasalaam waa maxay wax ku dhow soddon qarni wey soddon qarni wax ku dhow wey fatra marka lagu qiyaaso shirkigu goormuu marka ku bilowday muddo ka badan laba kun iyo saddex boqol oo sano laba kun iyo saddex boqol oo sano muddo ka badan ay carab ku taagnayd cala tawxiid saxiix calaa millati ibraahiima xaniifa inta hadda idinku aad diinta nabi maxamed haysataan in ka badan oo weliba ku laban laabmaysa ay carab waxay ku soo dhaqmaysay cala tawxiid saxiix waxay culummadu ku qiyaaseen laba kun iyo saddex boqol toddobaatan iyo shan sano laba kun saddex boqol toddobaatan iyo shan sano taqriiban waynu gaari doonnaay yay carabi waxay ahayd cala tawxiid asaxiix laga soo bilaab min mowti ibraahim ilaa iyo toddobaatan iyo dhowr sano waxay ahaayeen cala atawxiid asaxiix inxiraafka iyo takhyiiru sharaa'ic iyo axkaamtoo la bedelo iyo diinkoo lagu tunto waxaa bilaabay camr ibnulxayi alkhusaaci saxaabada u abtir sheegatee ku nasab sheegata wada odayga asaga ah waxay u maraan ay ugu tagaan sagaal awow awowga sagaalaad weeye saxaabadii islaamtay ee abtirkooda uu marahay odaygaa diinta carbeed bedelay xaniifiyadii bedelay saxaabada qaarkood waxay ugu tagaan siddeed qaybo waxay ugu tagaan sagaal mid toban celcelis almutawasat alxisaab waxaad dhihi jirteen sagaal awow weeye sagaal awow taariikhda marka la fiiriyo waxay galaan saddex boqoloo sano gudahood bay iskugu yimaadaan soo sidaa ma aha cinda almu'arikhiin dadka taariikhda yaqaana boqolkii sanaba waxaa gala saddex fac baa gasha boqolkana saddex fac baa gelaysa boqolkana saddex fac meeqa boqol weeye saddex boqol waxaa gala sagaal awow sagaal awow soomaali markay u atirsato waa geedkan waa dhow yahay meel dheer ma jiro soo saa looma yaqaan carab marka diinteedii saxanayd ee millatu ibraahim wa ismaaciil ahayd iyo saddex boqol iyo toddobaatan dhowr san ay ku soo dhaqmaysay waxaa bedelay camr bn eh, alkhusaaci maadaama cala alistiqaama watawxiid ay ahaayeen laba kun iyo dhowr boqoloo sano looma baahanin in nabi loo soo diro meesha reer banu israa'iil bacda mowti ibraahim bisitti mia sana lix boqoloo sano kadib shirkiiiyo kufriga gaalnimay ku dhaceen nabi baa loo soo diray muuse taagan bay kufriyaadkii bilaabeen waxaa iskaga dabayin marka ibraahim ood ay ka farcameenba isxaaq yacquub oo israa'iil magacaba nabiga iskale ah nebiyullaahi yuusuf muuse iyo haaruun intaasoo nabi waxaa reer banu israa'iil ambiyaduy rususha ogu bateen ma ahayn likaraamatihim wa fadlihim cala annaas ee wuxuu ahaa litamarudihim wa kufrihim cala allahi subxaanahu wa tacaala markay inxiraafaan oo ilaahay ku tamarudaan baa nabi baa la keenaya waxaa dhici karta inay iskugu yimaadaan ambiyo fii zamanin waaxidin dhowr nabi laskugu keeno kaanuu mutamaridiin cala allahi subxaana wa tacaala ama alcarab oo bani ismaaciil ah wax baahi-a ah looma qabin hee in ambiyadu ay ku badato limaada liannahum kaanuu cala tawxiidi saxiixi wa millati ibraahim wax ka badan labaatan qarni nebiyulaahi nuux iyo aadam intuu dhexaysa waxay noqotay toban qarni waa taqaanaa waa kun sano kun sano dabadeed shirki iyo kufriba nuux baa la soo diray yacnii inxiraafku markuu bilowdo ee uu biyo dhigo markaasay ambiyadu yimaadaan inta badan marka waxaa carab nebiyulaahi ismaaciil gadaashi aan uusan u dhex imanin nabi kale oon maxamed ka ahayn waxay culummadu leeyihiin muxaqiinta min ahli اlcilmi sababku wuxuu ahaa kaanuu cala tawxiid اصaxiix saa darteed baa qur-aanku leeyahay litundira qowma maa aataahum min nadiiri min qablika lacallahum yatadakaruun maxaa yeelay nebi maxamed loogama horrayn dadkii noocaas ahaa ee laba kun iyo taqriiban saddex boqol iyo toddobaatan sano cala tawxiidi saxiix ahaa fatradii dambe ee kufrigii shirkigu ku yimid ninkii khusaaciga uu diinkoodii bedelay asnaamna ay caabudeen iyo awthaan saddexdaa boqoloo sano iyo dhowrkaa sano waxay ku kaceen baa ilaahay ku tilmaamay kuna takfiiriyey lama dhihin laba kun labaatan qarni ka badan baad soo ficinaydeen intan ha laydinku dulqaatee waa la xukumay shirkigoodi wma akar الnaasi walow xarasta bmuminiin wma tsأlhm calayhi min أjri in huwa ila dikru lilcaalamiin wkaأyi min aayati yamiruuna calayha whm canha mucriduun maxaa daba yaala wkaأyi min aayati fi الsamaawaati wاlardi yamiruuna calayha waxaan ka rabaa wmaa yuminu akarhm biاllahi ila whm mushrikuun ilahay mushrikuun buu ku tilmaamay yacni inaad tiraahdo aima dacwa najid dad aysan ogayn dacwadu ma gaadhay mise maya yay ku xukumhayaan inay mushrikiin yihiin ayagoo eegahaya falkooda iyo ficilkoodu taasina waa huluwi fi اddiin waa jahli fii kitaab illaah jahlun bikitaab illaahi wey aayaddan waxaa la sheegaa inay ku soo degtay cala axadi alaqwaali tafsiiriya inay ku soo degtay carab iyo quraysh markay tawaafahayaan shirkigay samayn jireen labayk allahuma labayka labayka ilaa shariikan laka laa shariika laka ilaa shariikan huwa laka tamlikuhu wamaa malak xadiidka ibn cabba fi saxiix muslim jamaaca min almufasiriin oo taabiciin iyo saxaabana waxay ku fasireen maye waxaa weeye iimaanka loo sugay waa aliimaanu bilkhaaliqiya wاlraasiqiya ilaahay inuu maamulka iyo talada iyo abuurka uu rabbi leeyahay weeye shirkiguna waa shirkun fi lcibaada ilaahay inuu asagu keligii yahay oo adduunka uu maamulo oo talada leeyahay ay addoommo ilaahay yihiin way aaminsanayn wa hada min aliimaan laakiin waa iimaanaan muctabar ahayn weeye haddii shirki aad ku dhacdo shirkina waa ku jireen fii baabi alcibaada arrintaa marka waxay tusaysaa maca iyagoo qirsan ilaahay jiridiisa iyo awooddiisa iyo maamulkiisa xujadiina weli aysan soo gaarin nabi maxamed loo soo dhiibay ayaa rabbi wuxuu ku xukumay inay mushrikiin yihiin limaada dad muranka waxaan leenahay aayaddu waa makiyo xujaduna carab ma aysan ku qumin carab oo dhan bilimkaan alqariib xataa nabiga marka la diray ma ka timid uu ma yimid nabigu oo dacwada bilaabay nabi maxamed dhambaalkiisoo saxan dadkuu gaadha waa yaraayeen laakin waxaa gaadhaya nabi nin nabi sheeganaya oo reer bani haashim ah oo ina cabdimualib ah ayaa maka dhex ordo oo diin baan wadaa iyo khayr yidhaahda waxaa ladadka dhex yaalay waa saaxir waa kaahin waa majnuun kursi buu doonahaya xooluu doonahaya adeerkiibaa kab tuuraya dhagax tuurahaya shubahaadkaasna waa socdeen dadka xaqiiqada nabiga iyo diinkiisa sideeda u fahmahaya waxay ahaayeen dadkii reer maka inteedii kale imkaanka waxa loo qaybiyaa imkaan atamakun min alcilmi alqariib iyo atamakun albaciid baa loo qaybiyaa ayib marka haddaynu fiirino tamakunka qariibka aan fiirino lam taqum alxujatu cala alcarab fi alcahdi almaki ila calaa quraysh baad odhanaysaa halkaa marka laga ego waxaan leenahay waxaa weeye jaahiliyadii iyo kuwii nabiga soo gaadhay kulli rabbi wuxuu ku idlaaqay ilaa wahum mushrikuun cumuumka ayadana tusahayo kulligood kuwii inxiraafa iyo kuwa nabigu soo gaadhay iyo kuwa dhexaba towxiidulkhaaliqiyana way ku fiicnaayeen towxiidulcibaadayna shirkiga kaga dhaceen kulli intuu rabbi isku qabtay wuxuu wamaa yu'minu akarum billaahi ilaa wahum mushrikuun marka umumka aayadda qabla albicta wa bacda albicta intuba waa soo geleen ninkii ka saarana daliil baa laga rabaa wuxuuna rabbi ku xukumay inay mushrikiin yihiin aayad kale وkذلika زyنa لkثيiri min الmuشhrikiina qatla أwlaadihim شhuرakaaؤuهm liyurduuهum وlيلbisuu عalayhim diinahم wlow شhاء الlah ma facaluuه fadarهm وma yftaruun laba goor baa la cadeeyey inay muشhrikiin iyo gaala yihiin mar hore waxaa la soo yidhi زayna لkثيiri min الmuشhrikiina qatla أwlaadihim شhurakaaؤuهm oo shayaadiintooda ay caabudhayeena marna waxaa fadarهm وma yftaruun وma yushrikuun bay ka dhigan tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu sheegay carruurta in la nolol doogo wa'dulbanaad iyo carruurta kaleba ama ceebka carar ama faqrika carar dartii in mushrikiin badan shayaadiintu ay u qurxiyeen rabbina wuxuu ku tilmaamay inay mushrikiin iyo yihiin waxaad leedahay wa'diga carruurta in la nolol dooga kaana naadiran fii quraysh culammaa waxay leeyihiin qureish wa'dulbanaadma maysan aqoonin caadadaasi waxay ku badnayd carabaha kale ee jasiiratulcarab dega amaa qoyskan qureysheed naadir bay ku ahayd haddii laga helaba waa ku yarayd daliilka marka aayadda aanu ka rabno waxaa weeye mushrikiinta qureysheed haddii loo jeedana wa'dulbanaadka wuxuu soo bilowday waa hore xilligay hawshaa bilaabeen baa ilaahay wuxuu ka leeyay wakadalika zayana likaiirin min almushrikiin idan aayadda ilaaqeeda ama cumuumkeedu qabla albicثa wa bacda albicثa fadarhum wmaa yaftaruun hadday quraysha inuu carab kale yihiinna kaba si fiican waxaan leenahay aayaddu tansaxibu calى maa bacda albicثati wma qabla اlbicثa lagamana saari karo rabbina wuxuu ku xukumay inay mushrikiin yihiin waxaa ka sii fiican oo ka cad aayad saddexaad mise aayad afraad weeye sayaquulu اladiina ashrakuu low shaء allahu ma ashrakna walaa aabaa'una walaa xaramna min shay suuratnaxla way ku timaaddaa baan filaya ancaamna way kusoo noqnoqotaa waxaa kaa khuseeya sayaquulu ladiina ashrakuu low shaa allahu ashrana kuwa kuwii nabiga la joogay kuwaa kuwii nabiga la jooga nabiga ay diinka la gaadhsiiye wey laakiin meesha waxaa ku jira walaa aabbaa'una ilaahayna wuxuu litundira qowman maa undira aabbaa'uhum fahum khaafiluun wiilashan iyo dhallinta nabigu uu soo gaaray ee facan uu nabigu soo gaadhay ayagu shirkiga waa qiranhayaan ilaahayna wuxuu kuysa yaquulu ladiina ashrakuu ashraku laana miya mise waa ashraku min qabl ka jawaaba yacni ah, qur-aanku siyaabo badan buu u caddeeyey ninkii shirki ku dhaca fii jaahiliya wa fii islaam inuu mushrik yahay kaafirna yahay ashraku alaana haddaad tidhaahdo waxaa lu dhihi waxan waa waxay weligoodba wadeeni way horanay soo bilaabeenoo dhowr boqoloo sano ka hor bay soo eh, bilaabeen maxaa hadda isbedelay ilaahay hayrkii hadday caabudahayeen qabla miatay sana oo haddana hawshii wadaan intan dambe nebigu soo gaarina waa shirki inta hore maxay ahayd shirki ma ayaa kaa dhegaysan oo lagugu qoslay yaani waxaan sal lahayn weeye haddaan iska badayna intan dambe xujadu ku quntay walaa aabbaa'una aabbayaalkoodu waxay ku qireen inay mushrikiin ahaayeen waxna maanan xarimneen shirkina maanan ku dhacayn hadduusan ilaahay doonin yani qadar iyo mashiia ay xujaysanayaan hawsha hadda ima khusbaxdiga waxay khuseeya iqraaruhum calaa aabaa'ihim wa ajdaadihim bishirki qur-aankuna muusan radinin alqaacida alusuuliyana waxaa weeye kullu xikaayatin waradat fi اlqur'an lam yaruddahu اlqur'aanu fahwa xaqun ama fahya xujatun shay walbo qur-aanku soo guuriyo xaggana uusan radinno uusan baabi'inno uusan tilmaamin inay baatilo tahay xikaayadaasi waa xaq bay dhihin culummadu qaacidada ninka ta'siiliya qaadadhiga waa abu isxaaq ashaatibi walaa aclamu lahu mukhaalifa min alculamaa culammada wax ku khilaafsanna ma arag wuxuu leeyahay binasi xuruufihi kullu xikaayatin waqacat fi lqur'aan falaa yakhlu an yaqaca qablaha aw bacdaha wa huwa alakharu raddun laha aw laa fain waqaca raddun falaa ishkaala fi buطlaani dalika almaxkiy wa kadibihi wain lam yaqac macaha raddun fadalika daliilu calى صixaةi اlmaxkiyi wa sidqihi faina alqur'ana sumiya furqaana wahudan waburhaana wabayaana watibyaana likuli shay وهو xujة الlahi عlى الخلق عlى الجuملة والتفصيل والإطلاق والcموم وhذا المعنى يأبى أن يحكى فيه ma laysa بحق ثuma la ينبه عlيه المواaفقاaت للشhاطبي مجلدka سدexaad ilaa saddex boqol konton iyo afar wadaadka iskale alqawaacid اlusuuliya cinda alimaam الshaaطibi safxada boqol toban iyo afarna waad ka muraajacayn kartaan iyadoo khulaasa qaacida waxaa weeye ana kula ma lam yarudahu اlqur'an min alxikaayaati fahuwa xaqun qur-aanku wuxuu soo guuriyo hadduu khaldan yahay nin baa yidhi qolyaha ku hadlay nin baa sheegay hadduu wax khaldan yahoo baatil qur-aanku waa qabtaa ama radibaba baaba la soo hormarin ama gadaal baa qac laga siinoo waa la tacqiibinaya hadii laakiin sidaa lagu dayayo saa looga tago waa shay jira hadaba nimankan ama wiilashan awowyaalkooda iyo facooda iyo mxuu ahaaye isirkooda waxay ku qireen cala ashirki wa taxriimi alxalaali mxua wa taxliil alxaraam iyo takhyiiru sharaa'ic bay ku qireen qur-aankuna waa sallimo waa ka aamusa haddaba waa maxay ajdaaduhum wa aabbaa'uhum kaanuu mushrikiin hadi hiy alqaacida aayadda shanaad ma jacal allahu min baxiirati walaa saa'ibati walaa wasiilati walaa xaamin maxaa la yidhi walaa xaamin walaakina aladiina kafaruu shirki lagaba soo tag baadda ilan qolyaha waxay kala tafriiqeen aima dacwanajiya ka mid a shirkiga iyo kufriga hadda ilahay wuxuu leey walaakina aladiina kafaruu yaftaruuna cala allahi alkadiba ma culumay ahay maya wa akaruhum laa yacqiluun badankoodna waxay fahmahayaanba ma jiro waxaa weeyaan qafalmarjacyaal wey waxaan oga jeednaa ilaahay subxaanau wa tacaala wuxuu iska takooro iska duway wixii loo tiiriye baailkaa taqyiiru sharci neefkana xaaraam neefkan dumarka looma ogola kan raggaa loo ogolyahay kan asagu waaba lama rari karo lama dheefsan karo lama taaban karo waxaasoo xayawaanaad ay taxriimiyeen ama ay eh, ku sameeyeen taqyiir ilahay wuxuu yihi shuqul kuma lihin ilahay shuqul kuma laha walaakina aladiina kafaruu yaftaruun maxaa jira waa takyiir waa xukmi waa tashriic lisharaa'ic iftiro wey qul aha allahu adina lakum am cala allahi taftaruun wey walaakina aladiina kafaruu yaftaruuna cala allahi اlkadib wa akarhum laa yacqiluun hawshaana waxaa la ogyahay waxaa bilaabay baxiirada iyo saa'ibada iyo wasiilada iyo xaamiga waxaa bilaabay camr ibn xay alkhusaaci asaga iyo carabtii ku raacday fikirkaasoo dhan ba ayadda soo galaaya haddaad tirada kuwan dambe nebigu soo gaadhay unbaa kufaara oo muftariin ah waxaa lagu odhanayaa kii bilaabaybu nabigu xukumay naar gala yahayba odaygii bilaabay nabigu wuxuu yihi naarta waxaan ku arkay camluxay alkhusaaci oo xiidmihiisii naarta ku jiidahaya caloosh intay soo dhacday oo naartu quwaxday oy filigtay yaa xiidmihiisi qulqulahayaan markaasuu ku dhex jiidahaya waa odaygii bilaabay odaygii bilaabay haddii sidaa loo galay kuwii ku raacayna eegdi ina aabbaanaa eh, inaa wajadnaa aabbaanaa calaa umma nimanka yidhi maxaad ka samayn isku mid weeye altaabic walmatbuuc isku meel bay marahayaan qadaayaadka saa u cadcad laguma kala reebo tafaasiil yar baa jirto lagu kala reebo idan waxaan leenahay laa maxaalata waxaa xukumkaa soo geli walaakina aladiina kafaruu yaftaruuna cala allahi اlkadiba waaktarum laa yacquun camn xay اlkhusaaci awalu man hayara sharaa'ic waxaa soo geli atbaacdii ku raacday kulligoodna rabbi wuxuu ku idlaaqay inay gaala yihiin mushrikiinna yihiin muftariinna yihiin waxaa kaaga daran aayadda toddobaad mise lixaad way tirada inaan khaldan u malayn aayaddii lixaad inama الnasiu ziyaadatn fi اlkufri yudalu bihi اladiina kafaruu yuxiluunahu caama wayuxarimuunahu caama liyuwaaطuu cidaة ma xarama اllah fayuxiluu ma xarama اllah maxaa la yidhi zuyina lahum suuءa acmaalihim wallahu laa yahdi اlqowma alkaafiriin mushri way ka tagtay hadda kufri bay maraysaa ilaahay wuxuu sugay kufri ziyaad ah iyo kufri asal ah inama annasii'u ziyaadatun fi اlkufri abata subxaanahu wa tacaala asla اlkufri maca ziyaada oo maxay tahay birihii xurmada lahaa ee la yaqaanay yay marna dib u dhigahayeen zakaad dib loo dhigay safar baa lasoo soo hormarin takalaad dib loo dhigay isdaamamarin ilan waa diinti baaqilka ay diinu ibraahim waa ismaaciil bay xanafiyada baaqigeedi weeyo kol waxay rabaan inay wax kala bedelaan si noloshooda iyo dagaalahooda iyo hawlahooda ay u suura gashadaan markay xajka iskugu yimaadaan baa nin dhawaaqa ay la socda bishii heblaayda xurmo inugu soo fool lahayd loo dhigay gudiga go'aankaa gaadhay iyo komitiiga waan soo hormarinay wixii dagaalami kara way dagaalamahayaan go'aankaasaa soconhaya akhriya taarikhda carabeed iyo shirkigoodii tiibuu rabbi ka wuxuu leey inama nasiu ziyaadatun fi اlkufri allow maxaa sii jiray kufri hore gaalnimo horaa sii jirta ziyaadatun fi اlkufri intaa lagumada waxaa le yudalu bihi aladiina kafaruu haddana kafaruu inta la celcelinhayo wuxuu ihi ninka saalix mahdi almaqbali haddaad aragtay buu qur-aanku wuxuu celceliyo aafo taagan weeye ama way soo socotaa ama balaya ka dhici doonta weligaa dhegtaa ku adheeree buuri quraanku wuxuu celceliyo ee aayadu iskaga daba tagtagaan ay ku noqdaan ay rakaadiyaan waxaa weeye waa hawl uu qur-aanku doonahaya ruux walba muslima inuu aamino khilaafkeedana uu ka cararo ama aafo soo socoto bilaabad doontuu qur-aanku ka digahayaa ama markaasayba taagantoo lagu aafoobo lagu halaagsamay hawl sahlan ma ah hawlaha ladiifa qur-aanku aaya oo aayateenba ku dulmaraa laakiin meeshuu qur-aanku ka dhaqaaqa waaye oo uu ku soo noqday min bidaaya ila nihaaya yani suaanihii kuusoo sheegay ma ninkii arigoo eh, xasiloon foorida la dul istaagay aigu meel dirinoo fiican daaqa ayuu foori dayn waaye kaas waa arigi foorida maa ka ayarta uba xasiloon yahay yuusan muxuu leeyay ha xasilaan yuusan dhaqaaqin baan lahay buuri taan ka daayay wuu iska dirintuu ka bixi karaa oo meel kale waxbuu halkan yuusan dhaafin baan lahay buu yacni qur-aanku wuxuu wuxuu celceliya waxaa weeye in wax badan aad fahantaan aayaddan gudaheeda inta kufri ilaahay qolyaha uu ku qirahayo u fiirso ziyaadatun fi lkufri baa leey yudallu bihi aladiina kafaruu yuxilluunahu cama haddana maxaa lagu zujin lahum suu acmaali wallahu laa yahdi alqowma alkaafiriin alistidlaal bihadi alaaya waa qawiyun jidda lianna annasiy wuxuu ahaa acmaashii jaahiliyada waa horayna soo bilaabatay wuxuuna rabbi sheegay kufri faracoo ziyaado ah iyo kufri asal oo lagu duldhisahayo wuxuu rabbi sheegay axkaamta takhyiirkeeda iyo kala bedelideedu inuu yahay ziyaadatun fi lkufri qowmkaasna ay kaafiriin yihiin mushrikiin ayba ka dareen hawsha ayadaa marka laysa qaasiran cala almushariciin oo wadaadihii oo duqaydii dejiyey ah bal waxaa soo gelahaya caamadii ku raacday marka carab oo dhan baa hawshan ku aafaysnayd fastawat alcarabu fi اshirki wاlkufri qabla اlislaam waxaa ka daran aayad reer madiine khusayso kaba hawshoo dhan baa ka daran baa jirta waa aayadda toddobaad taariikhda waxaad ku ogtiin iyo siyarka ku taqaanaan yuhuud iyo iyo ree yatrib ree yatrib baa xoog badnaa oo haddee qoys ballaaran bay ahaayeen carab oo dhan wayba ka adkayn qoys gooni aan ugu hagaagi jirin maba jirinba yuhuudduna niman xulufo dhaqanay iska ahaayeen marka yuhuuddii yatrib deganadee soo qaxdee shaam ka timid iyo ciraaq la baqdhabe ee la jilciyey iyo foodda carabtu ay geliyaan ay dhihi iska kaaya garaaca walle mar dhow nabi baa soo bixi doono oo ibraahim ka soo farcamay oo hadduu soo bixi nabigaasaan raacaynaa kadibna idinkoo mushrikiina oo awtaanta caabudhay baan idinku jihaadi doonaa mararka qaarkood waxay dhii ilaahu nabiga soo dejiyo istiftaax iyo baryay samayn jiray ilaahu saan carabta mushrikiinta meel u saara dhammaanay ee ilaahu nabiga noo soo hormay hawshubu ilaahay ka hadlaaya ansaar ree yatrib oon diin soo gaadheen baa rabbi ku xukumaya wuxuuna rabbiga yidhi wlama jaaahum kitaabu min cindi illaahi musadiqu lima macahum wa kaanuu min qablu yastaftixuuna cala ladiina kafaruu cala aladiina kafaruu waa kuwama waa ree yarib ree madiino ansaar weeye qabla alislaam ilahi muxuu xukumahayaa inay gaalo ahaayeen falamaa jaaahum maa carafuu kafaruu bih yuhuud baa hadda la haystaa falacnat ullahi cala alkaafiriin yuhuud oo cilmiyo aqoon u lahayd oo ku kufrida dacwadan ilaahay kaafiriinba ku sheegay mucaanidiin weliba ah carabtii mushrikiinta ahayd qabla islaam rabbi wuxuu ku sheegay inay kafara yihiin limaada liannahum cabaduu hayr allahi wa ashrakuu bih wa kaanuu min qablu min qabl maxaa looga jeedaa min qabli bactati muxamadin calayhi salaau wasalaam aayaddu aayad cad weeye meelaad ka marta mala wuxuu ihi alqaadi abu aalib atartuushi fii kitaabi taxriir maqaal wa aqwa aayatin buu i cabaar baana ka fikirhayay aayad ka culus waa ka soo waayey buui marka carab aan la garamahayo waa runtii magaad aayaddu fiiriso meelaad ka marta malaha ayb wa kaanuu min qablu yastaftixuuna cala aladiina kafaruu falama jaaahum weli muusa imaanaha doogow hadda waagii hore baa la xukumay carab lasoo xukumay falacnat ullahi cala alkaafiriin idan kafaruu waa ahlu yarib mucaanidiintu waa ree yahuudeed ree yarib maxay ku gaaloobeen ma nabi loo soo diray beeniyeen maya ree yarib nabi maxamed ma aysan beeninba markay dacwiis soo gaar hore ka qaateen soo warka lama yaqaan ree yatrib iyo ree ansaareed iyo ree madiine nabi ay beeniyeen ma jiro loo soo diray laa cama walaa khasan laakiin diintii ibraahiimee la bedelay mushrikiintii jaahiliyadun bay ka mid ahay tiibaa rabbi ku tagfiirinaya halkan waxaa ku jirta qaacido muhim jiddan oo ah kullu daliilin sharciyin yumkinu akhduhu kuliya bictibaari اlmacnaa wain kaana bictibaari lafdi khaasan baa la yidhahdaa reeya trib ilaahay muxuu gaalnimo oogu xukumay ma inay niman qaxtaaniyiin ahaayeen oo yaman ka soo jeedeenba maya ma in goofkan madiine ay deganaayeenba maya ma in ahlu kitaab iyo yuhuud ay ishayeenba maya maxaa loogu xukumay inay kafara yihiin annahum ashrakuu biاllah marka waxaa leedahay kullu daliilin sharciyin yumkinu akhduhu kuliyan biictibaari اlmacna daliil walboo sharci ah daliil caamaad ka dhigan kartaa biictibaari اlmacna wain kaana biictibaari lafdi khaasan dadka uu aayadda ku soo degtay dad khaasoo ree madiina ha noqdeen laakiin macnaha ree madiina loo takfiriye loo baabiyey muxuu yahay annahum ashrakuu biاllah nin walboo shirki laga helay qabla اrisaalati wa qabla bictati muxamed calayhi الsalaaةu wasalaam maxaynu leenahay wa kaanuu min qablu yastaftixuuna cala ladiina kafaruu bay ku wada jiraan biictibaari اlmacna aayaddu biictibaari lafdi ha noqoto khaas oo ree madiina ha khusayso laakiin macnahay wax ku takfiirisay manaadkay wax ku cidha waxaa weeye nin walbo ilahay u sharig yeelay warkaa waad fahanteen bay ila tahay aayadahaas eh, toddobada ah waxaa ii raacaa aayad eh, sideedaad oo iyadu kaba daranoo caddaysay in lagugu ciqaabo shirkiga qabla jahil ood naar ku geli wa ama tacdiibu falaa baan faragelin ku samaynaynaa ilaahay subxaanau wa tacala wuxuu uhi waqaaluu haadihi ancaam suuratulancaam waa taqaa inay makiyatahay soo maaha waqaaluu haadihi ancaamu xiju laa yacamha ila man nashaau bizacmihim wancaamun xurima uhuuruha waancaamun laa yadkuruuna calayha sma allah iftiraa'an calayh sayajziihim bima kaanuu yaftaruun mujaazaadku soo ma aha haddee la xisaabtan iyo cadaab walaa macnaa lilmujaazaati cinda ahli اlcilmi ila alcadaab aw alxisaab ilaahay wuxuu idha iftirihii baan kaa abaalmarinaynaa isaab bas maaha iftirihii aad geysata laga amaam waa lagu cadaabi weye maajir baa lagaa sir iftiraha iftirihii ilahaad u geysatay maajir baad ka helaysaa abadan cadaab wey iftiraaan calay aayaddan ree maka ma khusayso binasi wadaliil nin walba dhallinyarada waa fahmaya inaysan khusaynin aayaddan ree mako waxaa u daliila maka dhulbeereed ma ahayn aayaddan waxay ka hadlaysaa carabti koonfur jirtay iyo ciraaq iyo shaam iyo mandiqatu axsaa iyo mandiqat ljunuub ee beerlaydeed baa laga hadlaaya wa qaaluu haadihi ancaamun wa xarun xijru laa yacama ilaa man nashaa idan marka reer maka ma ahayn ahla zarcin wa xarin rabbanaa inii askantu min duriyati biwaadin hayri dii zarcin qur-aanka caddaynaya yaa laga hadlaaya reer makaa laga hadlaaya cinda beytika almuxaram marka aayaddu waxay ka hadashay carabtii ilaahay khayrkii baryaysay ee badarkii iyo raashiinkii iyo xoolihii qaybo ka mida mancinaysay ina u fasaxaysay ee wax kala wadwaday inay yihiin muftarin cala allah abaalla ay la kulmi doonaan iyo cuquubo haddaba taxliil iyo taxriim aan rabbi kuu fasax dad faraha la gasho waxaa tahay muftari cala allah waxaana ku sugaysa ciqaab culus baa ku sugaysa qur-aankuna wuu qaadaa dhigay ninka muftariga inuu cadaab sugahayo ilahi wuxuu uhi wamaa dannu ladiina yaftaruuna cala allahi alkadiba yowma alqiyaama waad garanaysaan fii suurati naxl mar kale rabbi wuxuu ihi ina aladiina yaftaruuna cala allahi alkadiba laa yuflixuun mataacun qaliilu walahum cadaabun aliim isla aayadahan ayad lamida wayajcaluun lima laa yaclamuuna nasiiba mima rasaqnaahum hawshii hore ancaam bay aayaddu ka hadlaysahay tallaahi latus'alunna cama kuntum taftaruun su'aal mujaazaad cadaab aliim ah yacni qur-aanku wuu caddeeyey almuftari cala allah inuu yahay mucadab naar gelahaya mar kale qur-aanku wuxuu yidhi wayajcaluun ilaahi maa yakrahuuna watasifu alsinatuhum اlkadiba ana lahum اlxusna laa jarama ana lahum الnaar wa anahum mufratuun waxaa laga hadlaya waa carab fi اljaahiliya iyo kuwii islaamku soo gaadhay isku sibay u galayeen aayadaha maxaa yeelay kulligood ahlu awthaan bay ahaayeen ahlu shirkin bay ahaayeen afraad yaroo naadirinoo xunafo loo yaqaanay mooye intoodii kale baynu ka hadlaynaa fawaaxishtay banaysan jireen ilahi wuxuu laa jarama ana lahum annaar sayajziihim bima kaanuu yaftaruun mataacun qaliilun walahum cadaabun aliim aayaddaani marka waxay xambaaranaysaa jamiica alcarab oo markaasi reer maka iyo khayrkoodba intaasi marka aayadaha aan dareerinay waa aayadahan isleena waxay kutusahayaan alcarabu qabla اrisaalati inay ahaayeen mushrikiin yihiin shirkigaasna lagu cadaabin rabbina kala xisaabtamaayo marka ama tacdiibu falaa baabkeedu waa in halkaa ku xidhan yahan u malaynaya sunnadu marka qur-aanka ma taageertay mise way khilaaftay miyay khasistay mise cumuumkii qur-aanka iyo ilaaqiisii bay ku socotay toban xadii aan ku daro qadiyadda aayad qur-aanka xoojinaysa wanzlna ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim bayaanka nebi maxamedna aynu fiirino calayhi salaau wasalaam xadiidka koobaad waxaan oga jeedaa aayadahaas iyo axaadiistu kulli waxay tilmaamayaan carab iyo quraysh iyo khayrkoodba shirkigii iyo watanka ay caabudahayeen ilaahay sokadii iyo ilaahay maciibaa rabbi ku takfiriyey naarna ku muteen naarna ku gelahayaan haddaba almushriku qabla اrisaalati wa bacdaha xukumkiisu laa yakhtalif waa isku meel buu maraya hawsha ayaan lagu qaldamin xadiidka camluxay alkhusaaci baan ku bilaabaynaa nabigu wuxuu sheegay annahu awalu man sayaba asawaa'ib wajacala wabaxra albaxiira wاlwasiilata wanasaba alawthaan nabigu wagayara diina ibraahim wuxuu nabigu ka yidhi ninkaa laqad ra'aytu yajuru qusbahu fi الnaari yu'daa <coughs> ama yudii biriixihi ahl الnaar yani sinjiidha iyo qurunka iyo waxa kasoo kamkami asaga ka soo urahaya ayay ahlunaarka kale ku rafaadahayaan maxaa yeeley fitnuu bilaabay ninka baashaa bilaaba waa in su adag loo cadaabo yajuru qusbahu mandhiciradiisii xiidmihiisiibuu ku jiraya finaar wuxuuna ku dhibayaa ahlunaarka intaa besa maaha waa cadaabkii waxaana la og yahay camrulxay alkhusaaci inaan aysan soo gaadhin oo uu ku jiro wamaa arsalnaa ilayhim qablaka min nadiir wuu ku jiraa ayb saxaabiga akham la odhan jiray ibnujawn ama ibn abiljawn <clears throat> xadiikiisi asaguna nabi maxamed baa ugu yeedhay wuxuuhi yaa akham ra'aytu camr bnu xay alkhusaaci ibnu qamica khindaf yajuru qusbahu fi الnaar fama ra'aytu rajula ashbaha birajuli minka bihi walaa bika minhu nabig wuxuu ihi camr xay اlkhusaaci oo naarta xidmihiisa ku jiidi baan arkay nin kaaga eg weligay ma arag buui adiya asagu xagga muuqaalka iyo suurada ee qaab abuurka rabbigay aad baad iskugu egtihin saxaabiga wuu cabsaday wuxuu idhi faqaala akam wuxuu idhi casaa an yaduranii shabahhu ya rasuul allah rasu nab ma dhici kartaa buui ekaashahan u ekahay inaan eedo oo anna lagu cadaabo hawsha amay dhici karta nabi allow khatar baad sheegtay nabi wuxuu uhi laa inaka mu'minun wahwa kaafir waa xugum cad nabigu wuxuu soo xukumay naartiisiina wuu soo sheegay xukumkii magacuu qadan lahaa adduunkana muxuu yihi nabigu sal sl iyo aakhraba laa inaka mu'minun wahuwa kaafir xukumkaa takfiirkee nabigu uu takfiir wuxuu ku cileeyey dhegayso tacliilka wahwa kaafir inahu kaana ina meesha markay dhacday cinda aluswa maxay waa maslak min masaalik tacliil oo weliba waa tacliilka mansuuska ee daahirka ah ayib inahu kaana wala man hayara diina ismaaciil fanasaba alawthaana wabaxra albaxiirata wasayaba asaa'ibata wasal wasiita waxama alxaami fii riwaaya laa inaka muslimu wainahu kaafir idan haddii odaygii shirkiga bilaaba la takfiiriye caruurtiisii iyo wixii ku raacay maxaad ka leedihiin camr bn xajib alkhisaacin baa kaafir ah asagun baa mushrig ah qabla alislaami naar buu gelahaya dadkan kalena maxaad ku horreebteen ma inuu khusaaciyo qurash yahay inbaad ku dilaysaan yacni wax jira ba ah nabigu wuxuu caddeeyey nasa calaa takfiiri camlxay wa anahu mucada fi اnnaar ciladana wuxuu ka dhigay takyiiru sharaaci washirki biاllaah waa cila mansuusa aniga ku soo yidhi qaacidii baad soo ceshan kullu daliilin sharciyin yumkinu akhduhu kuliyan bictibaari اlmacna wain kaana bictibaari lafdi khaasa nafs alqadiya weeye camimulxayi muxuu eeday takhyiiru sharaa'ici shirki kufri gaalnimadu ku dhacay baa lagu tagfiiray naarna ku galay nabiguna ku sheegay maxaa yeele nabi uu beeniyey ma jiro u yimid risaalo loo soo diro uu takriibiyey ma jiro laakiin diin soo socotay oy ku dhaqmi jireen tulkii ayuu intuu shaam iyo meelaha tegeyba asnaam soo qaatay kadibna wuu bedelay hadduu kaafir yahay camlu xay xukumkii qur-aanku kafara siiyey baad yuu qaadaan wattaquu naar alatii uciddat lilkaafiriin qur-aanku waa sheegay kaafir naar baa loo diyaargareeyey wman lam yumin biاllahi warasuulih faina actadna lilkaafiriina saciiran saciiran taasay ku jiraan ninka shirki iyo kufri lagu xukumo qur-aanku xukumkiisu meel buu yaallaa xadiidka nabi maxameda saasuu kuugu taageeray xadiidka labaad xadiidka waa la yaqaanaa bay lata xadiid saxiixa weeye xadiidka labaad waa saaxibu mixjan nin carbeedoo waxaa jiray tuug ah ul bakooradu soo qaadan jiray bakoorad af qolaafan buu soo qaadan jiray halkanuu gashanhayaa markaasuu ku gara mari marka bakooradiibu gi aad wadatay iyo shaarkaadii iyo wixii ku saraabu kaaga qaadahaya intuu saa u qabto markaa tira war qabtatg warmaa kuma arkaynin inaad bakooradaa ku dhegtaye qaada calalkaada u kuleeyahay habuuqin xaggeed ordaysaa yani bakoorada igaga dhegtay waan isgara maray waa isdhaafnay oo waan istallaawnay kadib baashan afka taagaysaa qabsatay maanan dhaagayna macawistaada qaado dhibkaygada dadka xujaajtu markaasaa ku dhibi jiray nabigu wuxuu yidhi ninkaasoo asna la cadaabay sida camrulaxaya ay daris yihiin baan soo arkay wa ra'aytu fiiha jahannama waxaan ku arkay naarta fiiha saaxiba almixjani yajuru qusbahu fi الnaar camrulaxay buu ku tol yahay kaana yasraqu xaaja bimixjanihi faإida fuطina lahu qaala inama tacalaqa bimixjani wain afala aw gufila canhu dahaba bihi haddii aadan dareeminna labata gu haddii aad dareentana bokoraddaa qabsatay maanaan kaa qaataybu kuleehay ninkan asag maxaa lagu cadaabay cudiba bifarcin fakayfa اlaslu farac min furuuci sharaa'ici baa lagu cadaabaya asalkii towxiidka iyo alshraaku bilah ka waraba waa fi ljaahiliya ninkan qoraysh iyo carab buuna ka tirsanaa dadka xajihi jira carab bay ahaayeen ha u qaada inuu yahay nin israa'iiliya ah ama kitaabiya ah ama reer bani israa'iil iyo ree muxuu ahaayey yuhuudiya nasaaro diinkooda xajka ha qabo oo ambiyadoodii ha soo xajiyeen laakiin ayagu markay diinta bedeleen ama ay fasaadeen xaj way isjoojiyeen dadka soo xajiye ee kacbada yimaada ee cumaraystee xajiye carab basay ahaayeen manaasigta manaasig carbeed bay ahaayeen ninka marka xujaajta dhibaha iyo sariqadii baa lagu cadaabay naarna uu ku galay ka waran fa kayfa atawxiid amru tawxiid xaggee tegahaya alshraaku biاllah cibaadaة اlawthan caqli daradaada ima dhihi kartid ninkan sariqaa lagu cadaabay laakiin mushrigi waa loo cudur daari yani waa lagugu qosli waxa wax lala yimaada rag la soo shirtagaan ma aha sidaa darteed buu waxaa ka hadlay ninka la yidhaahdo waxaa ka hadlay ninka qaadi abu aalib dartuushi kitaabkiisa idin sheegahayo aad buu qadiyadda oga hadlay wuxuu cadaabka ku mutay ku yidhi shirkigabu ku mutay laakiin nabigu wuxuu u sheegay mixjanka iyo bokooradda iyo xatooyada waa calaamadoo ku caanbaxay ruuxa marka calaamaddu ku caanbaxay baa lagu sheegay tashhiiran bihi asagoo laakiin dembikaa ka weyn ku jiro lagu cadaabayo ayb marka qadiyadda waa iska kooban tahay xadiidka saddexaad waa xadiidkii caaisha odayii qaraabo ahaayona cabdullahi bnu judcaan la odhan jiray oo nin sharaf badan ahaa cinda alcarab weliba xilfulfuduul ninka agaajiyey ah, nabiguna uu aad u ammaanay xilfiga asaga ah ayay nabiga maalin weydiisay nin qiimo badanna uu ahaa xagga waxtarka iyo raganimada iyo qaraabo xidhiidhiska iyo deeqsinnimada iyo waxxuridda waxay tiri nabiga waxaan ku ihi qultu linabiy ina cabdallahi bni judcaan kaana fi ljaahiliyati nabi allahu yaqri dayfa martiduu soori jiray wayasilu raxima raximka iyo xididkana waa xidhiin jiray iyo qaraabada wayafuku اlcaani ninka maxbuuskana wuu soo dayn jiray wayuxsinu اjiwaara deriskana waa wanaajin jiray nin derisnimo wanaagsan buu ah oo akhlaaqda islaamkao dhan baaba ninka lagu haya waxay tidhi faafnaytu calayh waan ammaanay tii waan waday waan waday wixii wanaagee lagu yaqaano dhan baan daldalay hal nafacahu dalik ya rasuul allah nabi allow intaa aakhara waxma taraysaa cabdulaahi ibnu judcaan wuu soo dhowaaday nabiga weliba wuu soo gaahay nololbu ku soo gaadhay nabigoon la dirin laakiin oon laakiin intaan nabiga la dirin ka horbu dhintay intaan nabiga rasuul laga dhigan la dirin ka horbu dhintay faqaala wuxuu laa yanfachu yaa caaisha inahu lam yaqul yowma rabi ikfir lii khaii'atii yowma اddiin hal maalin muusan dhihin buu ilaahay oo dembigayga dhaaf oo towxiid saxiix lamuusan imanin alimaam cabaas alqurdi baa xadiidkan u dhigtay oo sharxaya sharx qiimo badan ood meel kale ka helayn wuxuu yidhi nabigu rabbi kfir lii khai'atii yowma اddiin intaa bas haddaad dhihi weydo naar geli mayside wuxuu u jeedaa iimaan dhaba calaamadii lagama helin akhlaaq fiican iyo wanaag haa laakiin rabbi kfir lii khaia waa daliil iyo calaama cala aliimaani wاtawxiid ayib wuxuu yidhi qowluhu fahal dalika macnaahu hal yukhalisuhu min cadaab اllahi اlmustaxaq biاlkufri faأjaabaha binafyi dalika wacallalahu biأnnahu lam yuؤmin wacabara can اliimaani bibacdi ma yadul calayh whuwa qowluhu inahu lam yaqul ywma rabi kfir lii khai'atii ywm اddiin almufhim lima ashkala min talkhiisi kitaabi muslim mujaladka koobaad afar boqol konton iyo sagaal xadiidku macnihiisu waxa intaasoo akhlaaq iyo wanaag iyo khayradood la timid waxba tarimay maadaama aan lagaa helin towxiid saxiixa cabdullahi bnu judcaan haddii khayrkiisii iyo wixiisu dhanba anfici waayeen siaasna uu ku naargelayo wuxuu galay waqadimna ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaa mantuura buu galaya nabigu shirka ninkaa waagaa uu diyaariyay qiimaha badnaa wuxuu yidhi walaqad shahidtu fii daari cabdillahi bni judcaan xilfan maa uxibu ana lii bihi xumra annacmi walow udcaa bihi fi lislaami la ajabtu waad garanaysaan bay ila tahay hawshaa waa maxay kii u sokeeyey nabigae dariskiisa ay qaraabada ahaa ee weliba xagga riixididkii ka imanaya caaishay qaraabo ahaayeen iyo kuwii ku horeeye dhan naar bay tagahayan waxayna ku tagahayaan bikufrihim wa ishraakihim biاllah xadiidka afraad waa xadiidkii cuslaae fii saxiixi muslim nin baa nabiga u yimid markaasuu nabi allow ayna abi aabbahay xaggee jiraa mustaqbalkiisa masiirkiisi baan ka hadlahaya nabi wuxuu yihi aabbahaasoo ninkii dhintay ma aha qabla alislaam fi nnaar saxaabiga hawsh baa ku adkaatay markuu cabaar sii socdo nabigu ha loo yeedho ama markuu ismajir riwaayada muslim yuu nabigu wuxuu ihi waa u yeedhay faqaala ina abii wa abaaka fi nnaar aniga nabi maxameda calayhi salaau wasalaam aabbahay waalidkii dhagaal cabdulahi bn cabdilmualib iyo adiga aabbahaba naar bay gelayaan xadiidkan fii saxiix muslim buu ku sugan yahay wa axmed wa abi daawuud wabni xibaan wa abi cawaanata fii mustaqraji wa abi yacla walbayhaqi alimaam albayhaqi yaa xadiidka qabtay wuxuu ihi wa kayfa laa yakuunu abuuhu wa jadduhu cabdilmualib bihadihi sifati fi nnaar bhadihi الصفة في الآkhرة وkanuu yacbuduuna الوثن xatى maatuu وlam yadiinuu bdiini ciisa bni maryam عalayh الصلاaة وaسلام bayhaqi waa xukumaya alqaadi abubakr albayhaqi alimaam albayhaqi alxaafid اluصuli الفaqih dalal النubuwa kitaabkiisa dalal nubuwa mujaladka koobaad boqol sagaashan iyo laba ilaa sagaashan saddex wuxuu yidhi xadiidku waa dhab iyo xaqiiqo wey nabi maxamed aabbihii iyo awowgii inay tilmaanta qaataan o naar galan aakharo waa xaq weeye sababtu waxay tahay awthaan bay caabudi jireen saasayna ku dhinteen alimaam abulmudafar asamcaani ashaafici asagu wuxuu uhi waqad kaana nabiyuna salawaatu rabbi wasalaamu calayh walada kaafirin wakadalika caamatu asaxaabati radia allahu canhum shaaficiya xukumaysa iska daa cid kale waabii u kaadi nebi maxamed wuxuu ahaa gaal baa dhalay buu leeyahay aniga ma aha culummadii baa leh wadaadku af adaga baad dhihi kartaane ma og tahay fuqadu waxay leeyihin nebi maxamed oday muslima ma dhalinee oday gaalaa dhalay nabiga keligii maahe saxaabada badankoodna aabbayaashoodii waalidiintu maxay ahaayeen gaalo dacwo ma soo gaadhine maxay ku gaaloobeen bicibaadati alawthaan soo warku sidaa ma aha nabi loo soo diro nebi maxamed aabbihii iyo awogii u yimid ma jiro weliba cabdulaahi haddii la takfiiriyey cid kaleba badbaadi mayso maxay isu badbaadeen cabdulaahi yaraan buu ku dhintay gaalnimada maba agaasiminba niman gaamurey waxaa jira gaalnimada agaasimi jiro ogaasya ka ahaayo baarlamaan u ahaayo nabadoonna ka aha gaalnimada iyo wiil yaroo kayraboo laqmadaybu ahaaba cabdulaahi soo lama yaqaan wiilkii yaraaye laqmaday haddii la dayn waaye maa qusay iyo waxaa badbaadi ii sheeg muxuu ahaayey cabdimunaaf iyo cabdimualib baa badbaadahaya falkaa nin walbo ku dhacay isku meel buu marayaa wa kullu daliilin sharciy yumkinu akhduhu kuliyan bictibaari اlmacna inta qawaaic اladila fi usul fiq amudafar samcaani mujaladka shanaad safxada laba boqol toban iyo lix laba boqol labaatan iyo lix cafwan laba boqol labaatan iyo lix alimaam الnawowi min asaalixiin alwliyaa wuxuu yidhi xadiidkaasu u baabatay ina abi wa abaaka fi naar buu baabaysanaya muxuuna yidhi baabu bayaani ana man maata cala اlkufri fahuwa fi الnaar wla tanaaluhu shafaacaة wla tanfachu qaraabaة اlmuqarabiin wuxuu yidhi ninkii gaalnimo ku dhinta naar buu geli shafaacan aakhare wax taraynin oo nebi maxamed inaad qaraabatiin badan ku baxsanaynin baabkii weeye xadiidkii buu keenay sharax buu ku joogsaday muxuu yidhi dhegaysa hadda alimaam الnawowi ibnu taymiya ma aha wahaabiyu ashaacira hadlaysa fiihi wuxuu idhi ana man maata cala alkufri fahuwa fi naar xadiidka waxaa ku jira ninkii gaalnimo ku dhintay fahuwa fi naar gaalnimada uu ku dhintay cabdullahi bn cabdilmualib ma nabi maxamed buu beeniyey maya ma nabi kaloo loo soo diray buu beeniyey maya ma kitaab qur uu tuuray maya muxuu eeday ilahay hayrkiibuu caabuday wuxuu yidhi walaa tanfachu qaraabat lmuqarabin wa fiihi ana man maata fi lfatrati nabi maxamed hortii dadkii dhintay calى ma kanat calayhi اlcarabu min cibaadaة اlأwhaani fahwa min ahli الnar waa alimaam الnawowi walaysa hada mu'aakhadaة qabla buluuqi الdacwaةi faina haؤulaaءi qad balagathum dacwaة ibraahim wغayrihi min alanbiya sharxu muslim mujaladka labaad siddeetan iyo labo war cad weeye bannaanka yaalla wuxuu leeyahay carab iyo quraysh ahlu fatra ma aha wma kuna mucadibiina xataa nabcada rasuula ma soo gelahayaan diintii ibraahim iyo ismaaciil baa soo gaadhay ayagaana bedelay oo odaygii reer khusaaca bedelay taarikhdu waa caddahay wy laakiin nabigu sal sl wuxuu sameeyey xusnu tasliya loo yaqaanaa waxay dhahan wadaadaha carbeed almusiibatu idaa camad khafad musiibadu hadday baahdo dadka wada gaadho way fududaataa keligaa in lagugu habsadaa daranay keligaa baashu inay kugu habsato ay kugu carato dad kale ay nabad qabaan culays bay keentaa haddii laakiin adigu wiil kaa dhinto hebel gabadhi ka dhimato hebel madaxa la qaado nin kala gaari jiidho oo baashu nin walba taahahayo oo nin walba isbitaalka yaallo way yar fudaanaysaa laakiin markay adiga keliga kugu habsato way culays badan tahay warkaa waa la fahmay tahay saxaabigii markuu ku yidhi nabigu aabbaha naar buu ku jira hawsha waa cuslaatay lakiin nabig wuxuu yidhi inna abii wa abaaka fi nnaar waa musiibo lagula qabo dhib lagula qabo wey keligaa ma aha waa min xusni khuluqi wa mucaasharati calayhi salaatu wasalaam wax baahya nabiga umuusan qabin inuu aabbihii xukunkiisii sheega hadda laakiin markuu saxaabiga arkay markii aabbihii xukunkiisa loo sheeg illa isagaa su la yimidi oo su nabiga weydiiyey markii xukumkii loo sheegay culays bay ku noqotay war waa lagula qabaaye aayar isdeji weeye waa min khuluqihi calayhi salaatu wasalaam waxaad is weydiinla marka dembi cabdullaahi muxuu yahay maa yakuunu ila shirk wixii shirk ku dhacan halkaasay maraayeen xadiidka shanaad hooyadii haddii laba waada subanaha dhaafi weyda baasho qolyaha shaaciroo meelahan tualif wa car yaa dhahaa nabi maxamed aabbihii baa gaal ah wer yaa laga maqlaa bay leeyihiin ninkii laga maqlo waxay dhaheen wixii ku dhaca qolya waxay waaba gaalba kaafir weyba ninka nabi maxamed aabbihii baa naar ku jira alimaam suyuudi wuxuu ku qoray toddoba kitaab wax ku dhow iyo hawshaas ku rartay ayib xadiidkii muslim wuxuu yihi waxba kama jiro yacni waa baasho inay gulaxad gudubta ma aha nabi maxamed sal slam waa kii booqday qabriga hooyadii fa bakaa wa abkaa man xawlah markii xudaybiyo maalinkii la joogay kun iyo dhowr boqol oo saxaabo nabiga la socotay yuu maalinka nabiga ku ooyiyey oo kulligood ilmeeyey nabigu markay nabigu ooyey arkeen bay weydiiyeenoo nabi allow maxaad ooyeysaa waxay dhaheen wuxuu nabigu wuxuu ku yihi waxaan ilaahay weydiistay inuu ii fasaxo hooyada qabrigeedii bilabwaa ku aamino inaan soo booqdo rabbi waa ii fasaxay booqashada ilan gaal iyo muslimba qabrigooda waa la booqan karaa waad ku cibro qaadan gaalkasu u dhinta baadna u dhimanaysaa ayib kadib nabigu wuxuu codsaday rajaa gasho wuxuu ilaahay hooyadai dembidhaaf aan ku weydiiye ilahay wuxuu hi tan waa xidhan tahay hooyadaa shirki bay ku dhimatay hooyadaa shirki bay ku dhimatay maya nabigu marka wuxuu yidhi wasta'dantu rabbii an astakfira laha falam ya'dan lii riwaayada ibni xibbaan muxuu nabigu yidhi sal slam waxaan u ooyey marka fabakaytu raxmatan laha min cadaabi rabbiha marka la ii diiday inaan dembidhaaf rabbi u weydiiyo oon hubsan in la cadaabahayo danqasho aan danqaday baa nabigu la ilmeeyey buui markaas saxaabo dhan ba oyeyn fabakaa wa abkaa man xawlah calayhi salaatu wasalaam gabagabad waxaan oga jeedaa waa hawl culusoo ee eh, adag weeye nebiyulaahi moxamed waalidkii aabbihii iyo hooyadiiba inta la cadaabi bay ka mid yihiin fi daliili saxiix sababkuna waxaa weeye inay dhinteen ayagoo mushrikiin ah xataa waa la diiday in istikfaar baa loo diiday waxaadna ogtihiin tihiin dadka islaamka ah si walbay u liitaan istikfaartu waa furan tahay laakiin dadkan istikfaarta loo ogolayn oo ilaah u dembi dhaaf aan la ogolayn waa dadka gaalnimada ku dhintay ina aladiina kafaruu wasaduu can sabiili illaah uma maatuu wahum kufaar hee falan yakfir allaahu lahum maa kaana linabiy wladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiina walow kaanuu ulii qurbaa min bacdi ma tabayana lahum anahum asxaabu اljaxiim hawshaas aayadahaasaa waalidka nebi maxamed ku fadhiya sidaasuu nabigu sal slam hawshan u caddeeyey xadiidkaa wuxuu kuu maraya marka qaacida baad hoos geenaysaa hadde kullu daliilin sharciyin yumkinu akhduhu kuliya waxa aamina iyo cabdullaahi eedeen bay carab oo dhan eedi oo ah ashirku biاllahi wa cibaadat اlawthaan xadiidka lixaad ibna abi mulayka saxaabi salaam ibn yaziid aljucfi la odhan jiray hooyadii mulayka iyo walaashii ayuu nabi maxamed xukunkeedii weydiiyey laba saxaabi baa issoo nabiga u yimaadeen waxay dhn nabi maxamedow hooyadaannu waxay dhimatay filjaahiliya laakiin ma taqaana nabi allow qaraabaday xidhiidhin jirtay oo runtay sheegi jirtay wa tafcalu wa tafcalu wa tafcalu way sharxeen haweenay waxay ahayd khayr badan nabi allow hawsha aakhara ma anfacaysa wax ma taraysa nabi wuxuu laa maxaa makaanka iyo zamankay dhimatay baa zaman khatar ah iyo waxay ku dhimatay nacfigan oo dhan aad waddo waxba kama jiraan haddana waxay nabi allow gabadha gabadhay walaashano i noolol duugtay baa jiray dheen oy nooliyadoo nool ay xabaasha gabadhaanadi ma baxsanaysaa marka walaashan hooye hadday u dhammaatay oo laga samray walaashana ma baxsanaysaa nabi wuxuu laa alwaa'idatu wاlmaw'udatu fi الnaar ila an tudrika alwaa'idatu alslaama fatuslima nab wuxuu tii la duugay iyo ta wax dugta naartay gelahayaan markuu nabigu arkay saxaabigu wuxuu hi falammaa ra'aa maa dakhala calayna qaala wa ummii ma ummikuma labadii saxaabi markay cuslaadeen oo ku cuslaatay nabigu wuxuu hooyadiin hooyadii baa la jirta haddii hooyadiin la cadaabahayo tii dhashayna waa la baab saxaabiga hore muxuu ku soo yihi inna abii wa abaaka fi nnaar labadan saxaabi inna ummii mac ummikuma yacni nabigu xukumkaasuu u caddeeyey xadiidkaas waa xadiid uu soo saaray axmed nasa'i fi اlkubra طabaraani fi اlkabiir bayhaqi fi اlqada wاlqadar ibnu kaiir tafsiirka isnaaduhu xasan buu uri ibn اlqayim wuxuu ihi fi طariiq اljratayn isnaaduhu laa ba'sa bih ibn wasiir اlyamani fi rawd اlbas wuxu uhi isnaaduhu صaxiix sheekh albani wuu saxiixiyaa fi jaamic الصagiir طarhuuni kitaabka saxiix siira wuu saxiixiyaa shaahid kale uu leey min xadid cabdillahi bn mascuud xadiid saxiixa wey sida raajixa wadaadda farta gelinaya waa jiraan aad waxaa looga murmaa gabadha marka yarta ahee la duugay saynaar ku mudatay alqaadi taqiduuna subka wuxuu leeyahay inay yarid wax dayla looma hayo mararka qaarkood gabdhaha ayagoo waaweyn bay duugi jireen markay hana qaadaan yay ka baqayaan in laga qafaasho ila carabtu gabdhahay kala dhici jirtay guluf habeenku geli gabadhii dhaqaaqaysi baa faras la saara waa lala cararaya marka kuwo waaweyn bayba xabaali jireen kuwa yarna waa xabaali jireen ayagoo ka baqaya ceeb ama faqri marka wax daliil lama haya buu leeyahay oo tusahaya inay yarayd mar hadday gabadhuna weynayd duqdi duugtana mushrikad ahayd ayadna waa mushrikad laba mushrik naartay tagahayaan weye hawshaa marka waa xadiidkaasna asna xadiid culus weeye filjaahiliya mushrigii dhintay asaguna nabi maxamed wuxuu xukumaya inay ahlu naar yihiin kafarana yihiin xadiidka lixaad eh, xadiidka toddobaad miya xadiidka toddobaad nin reemiyaa nabiga u yimid markaasuu islaamay markuu islaamay bu nabi maxamedow ina abi kaana yasilu raxima wa kaana wa kaana faayna huwa yacni saxaabada waxaa culays ku hayeen mararka qaarkood inay ogaadaan waalidiintoodii ka horreeyey islaamkan iyo khayrkan aan soo gaadhin iyo wanaaggan iyo nicmada inay ogaadaan masiirkoodii iyo meesha ku beeqaameen marka su-aalo dhowraa ku iman jiray nabi allow aabbahay nin fiican nooca noocaasoo xaggee ku dambeeyey nabigu wuxuu ihi fi naar hawshu hadda waa adkaatay qaala fakaأnahu wajada min dalika faqaala ya rasuul اllahi faayna abuka saxaabigii remiyiga ahaa wuu cadhooday muxuu nabi lo aabbahaana yani hawsha way adkaatee moogtahay nabi aabbaha baan ku weydiiyey adiga aabbahaa hadduu aabbahay naar ku jiro yani wuxuu wuxuu yidhi balasna aad ogaatid nabi wuxuu yihi aabbaha iska badaa iyo qaaciido guud aan ku siiyo qaacida caama xayumaa mararta biqabri kaafirin fabashiru binaar hadihi lafdu muxamedin calayhi اsalaau wasalaam xayumaa mararta biqabri kaafirin fabashirhu binaar ninkaa reemiiga cafuyana khaldana xilligaa uu saalaha nabiga weydiinaya muusan islaamin faaslama alacraabiyu bacda dalika waqaala laqad kallafanii rasuulu اllahi sal slam tacaban maa marartu biqabri kaafir ila bashartu binaar saxaabigii waa ninkii reemi waagi dambe islaamay waagi dambe dhaqankiis wuxuu ahaa hadduu qabri soo maro wuxuu dhihi jiray muxuu qabriga muslimiin bas waa gaalo gaaladii dhimatay ahlu naar abshiruu bilacnati illaahi wa naarihi waljaxiimi bay odhan jiray waagi dambaa layi waa sidee nebi maxamed baa hadda ka hor saa intaan ku idhi wuxuu i yidhi xayumaa mararta biqabri kaafirin fabashiruu binnaar xabaalaha marka ku yaalla muxuu aha ii sheeg gaaladu ay leeyihiin dhulka ku yaalla sunnadu waxaa weye in loogu bishaareeyo binnaar laakiin waxaa weye waxaad meel kaga dhacaysaan wada noolaashihii silmiga ahaa iyo ee daris wanaaggii iyo wixdatuladyaankii iyo bulaankii meeshan ka socday beryahan dambe ee la waday baad meel kaga dhacaysaan niman markuu qulaad ahoo dadka mid dhintay mid noolba naar la daba ordahaya <laughs> baad noqonaysaan laakiin sunnadu sidaas weeye sunnadu waa sidaas xadiidkaa waa garanaysa waxaa soo saaray ibnu maaja fii kun an boqotodobaataniyo ad kuso marteen bal malay busayri wuxu uhi isnaadun sac rijaal iqaal waxaa kaloo soo saaray abaraani waxaa saxiya adyaa almaqdisi fi lmukhtaar can sacd bni waqaas xadiidka asalkiisa waxaa iska sacd bni waqaas azuhri ayaa warinaya qisada ninka ramiga isagaa warinaya idan xadiidku wuxuu daliil u yahay takfiiru ahli اlawthaani wاljaahiliyati qaatibatan nabigu wuxuu uhi xayumaa mararta biqabri kaafirin kaafirkee haddee waa kaafirka nabi maxamed ka horreeyo dhan iyo kuwa ka dambeeyaba saa darteed buu saxaabigu wuxuu nabi maxamed wuxuu isaaray hawl culus buu yacnii caraboo dhan baa wada quburo ah jidadu carab dhan xabaalo weeye xabaashu soo mar marka inuu la dul istaago muxuu ahayy bashir abshir binnaar alimaam ibnuqayim baa xadiidkan sharxay tacliiqiisa dhegayso waxa ka dhaca ibnuqayim nawi baa soo martoo ashcariya ama mufawid ama wadaadun muxadis oo faqiiha ah ibnu qayim oo in badan la lugooyey warkiisa oo lagu ciyaaro wuxuu leeyahy xadiidkaasuu qabtay iyo xadiidka la midka ah waa isna shaahidkiisa wuxuu yidhi qowluhu calayhi الsalaaةu wasalaam fabashiruu biالnaar waxaa ku jira fiihi daliilu calى ana man maata mushrikan fahwa fi الnaar calى ana man maata mushrikan fahwa fi الnaari wain maata qabla اlbicثa hadalkii ibnu qayim wey wain maata qabla اlbicثa لأن المشhرiكيiنa كانوا قad غayروا الحنيiفية دين إبراهيم واsتبدلوا بها الشhرك وارتكبوه وليس معهم حجة من الله به وقبحه والوعيد عليه بالنار لم يزل معلوما من دين الرسل الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم فلله الحجة البالغة على المشhرiكيiنa في كل وقت فلم تزل دعوة الرسل إلى التوحيد في الأرض معلومة لأهلها فالمشhرك يستحق العذاب بمخالفة دعوة الرسل oma baahna inuu nabi khaas u yimaado man maata mushrikan qabla اlbicثa waa kaafir mucadab fi naar mukhallad zaad lmacaadka hadalkaa qiimaha badan ka akhri mujalladka saddexaad sabxada شhan boqol sagaashan iyo sagaal xadiidka sideedaad aan dareeriya sa wakhtigii baa gabagabe ahe xadiidka saddexaad nabigu jamaaca weliba ree tolkii ah oo ree abtigii ama ree awowgii ah oo ree yarib iyo ree madiine ahaa ayuu soo maray qubuurtoodii ama wax ka weydiiyey markaasuu wuxuu yidhi innahum yucadabuuna fii qubuurihim qubuur buu nabigu soo maray kuwuu arkay wuxuu yidhi qubuurtan waa la cadaabahaya naar bay ku jiraane ma waxay dhinteen bacda alislaam mise qabla alislaam markaa nabi alla waxaa le way maatuu fi ljaahiliya nabigu marka waa degay wuxuu ka baqay dadkan siday loo caynaya yihiin dad islaamka soo gaadhay yacni xadiidkii muslim fii xadiidkii zayd bn thaabit fii saxiix muslim xadiidkii anas yaa ku jira axaadiis badan baa ku timaada qadiyadda ayadaa bal nabigu aabbayaashii awyaashii eh, carbeed ee qabla alislaam dhintay wuxuu gaadhsiiyey inay ka liitaan inay ka liitaan eh, doorshaanka doorshaanka kaasaa dhaamee xaroobaal hadda ma dhihi karaan malayne marka wuxuu yidhi nabigu wاladii nafsii biyadihi lima yudahdihu aljuclu biman khirayhi khayru min aabaa'ikum aladiina maatuu fi اljaahiliya bahalkan eh, darawalkae intuu wax malaakuuso kubadda saxarada caydhsada soo ma taqaanaan xayawaanaha u liita wey walaqad karamnaa banii aadama laysku ogaa haddaad mushrik noqoto waad nijaasoobi waad ka baxaysaa dahaaradii walaqad karamnaa bani aadama waxamalnaahum fi lbari walbaxri waad ka dhaqaaqi oo waxaad geli inama almushrikuuna najasun karaamadu waa islaamka iyo tahaaradu halkaasi ku jirta mar haddaad shirki ku dhacdo ilahay hayrkii caabudo khadkan waad ka bixi waaad gelaysaa waxaad ka lidanaysaa doorshaanka iyo baalka darawalka ee baabuurta kaxeeya asagii ma aha yaana khaldin xadiidka macnihiisa nabigu wuxuu ihi wuxuu wado asaga ma aha wuxuu asagu afka ku wade ku riixaaye waa maxay waa saxradii saaladii limaa yudahdihu ljucalu biman khilayhi khayrun min aabaa'ikum aladiina maatuu ilan saxrayadu la cadaabi maayo naarna geli mayse saalada banaanka iska taalla wey xadiidka tayaalisi baa soo saarood garanaysaan bay la tahay axmed abaraani iyo hayr waana xadiid saxiixa ah. axmed shaakir baa saxiix yeela jamaca min ahlicilmi baa saxiix yeesha ragga u dambeeyey sheekh eh, maxamed ibn risqi tarhuni baa ka mid a fii eh, siiratihi asaxiixa nabigu wuxuu gaadhsiiyey saxarada iyo saalada dhiriqda ay ka liitaan aabbihii waa awyaalkiinni iyo aabbayaashiinni dhintay filjaahiliya yacni nabigu dhan walba waa ka galay nimanka ayaga intaa waxaa dheer qubuurtoodii xataa nabigu xurmo ma siinin waad ogtihiin masjidkiisa markuu dhisay maxaa la soo faagay qubuur mushrikiin baa la soo fogaagay lafahoodii wax intii la bixiyaa meel laskaga sayray intii la dugo oo la habiyaa masaajid laga dhistay yacni lam yajcal xurmatan liqubuurihim idan waxay ka liitaan saxarada waxay ka dhintaan saalada ee dhiriqda ah naar bay gelhayaan xayu maa marata biqabri kaafirin fabashiruu binnaar qur'aanka iyo sunnada waxay wada socdaan isu meel bay aadeen wa ama tacdiibu falaa marka anugu meelay haysata ma garanayo waxaan ku gebagabayn axaadiita xadiidkii ciyaad ibni ximaar almujaashici waana xadiidkii sagaalaad mise tobnaad haddii qaybtan dambe la xisaabay inuu lam eh, yajcal limowtaahum xurma wuxuu noqonayaa caashir ayb nabigu wuxuu ihi xadiidkaas alaa ina rabbii amaranii an ucallimakum maa jahiltu mima callamanii ywmi hada nabigu maalus xadis kugu yeedhay ilahay wuxuu amray maanta inaan idin baro wax walbood jaahil ka tegi diinta qayb aydan garanaynin baan maanta idiin sharxaaya ilahay wuxuu ihi kulu maalin naxaltuhu cabdan xalaalu wa inii khalaqtu cibaadii xunafaa'a kulahum wainahum aatathum shayaaiinu fajtaalathum can diinihim waxaramat calayhim maa axlaltu lahum waamarathum an yushrikuu bihi maa lam anzil bihi sulaana wain allaha nadara maxalushaahidku inta dambe weeye wain allaha nadara ilaa ahli اlardi famaqatahum curbahum wacajamahum ilaa baqaaya min ahli اkitaab nabigu bayaan buu siiyey saxaabadii ilaahay wuxuu eegay oo fiiriyey dadka adduunka jooga oo dhan markaasuu dhammaan ilahay waa u cadhooda waa nacay carabtoodii iyo cajamtooduba in yaroo hadha oo ahlu kitaaba mooye idan ahlu kitaaba mooye xadiidkaasi marka waxaa ku jira ana almushrika wa jaahil atawxiidu inuu yahay mamquutun maqduubun min allahi calayh baa ku jira maxaa ruux hadduu macduur yahay ilaahay u cadhoon mahayo subxaanahu wa tacaala mamquudna noqon maayo min alimaam الnawwi wuxuu yihi markuu tacliiqinaya xadiidka asaga fi saxix muslim xadidka ku jira iyo axmedba almaqtu ashad اlqadabi ashad اlغadabi wاlmuraadu bihada اlmaqti wالnadari maa qabla اlbicثa xadiidku wuxuu ka hadlahayaa intaan nabiga la soo saarin weeyey maa qabla bicثati rasuli lah sl sl wاlmuraadu bibaqaa'i ahli اlkitaab albaaquuna calى الtamasuki bidiinihim اlxaq min hayri tabdiil yuhuudiya nasaaradii baaqa ku ee diintii toosnayd weeye baqaayood intooda kale muxarifiin mubadiliin mushrikiin waaniyiin bay noqdeen ilahay baa wada nacay kulligood ahlu naarna weeye mujaladka sagaalaa ah, sharxu muslim sabxada laba boqol iyo laba ilaa laba boqol iyo saddex waxaan leenahay marka ilaahay wuxuu ku xukumay ahlulishraaki eh, waalawthaan inay kulligood gaala yihiin nebi maxamedna sidoo kale uu ku xukumay inay naargalahayaan inay saxarada ka liitaan inuu ilaahay nacay u cadhooday wa maca daalika qur-aanku wuxuu caddeeyey jaahiliyin inay ahaayeen calaa fatra ya أهل الkitaaب qad jaaءكم rasuuluna yubayin lakum calى fatraة min الrusul hadday dadku ahlufatra ee carbeed badbaadi waayeen yaa kaloo badbaadi warku waa isku dhammaaday ila tahay litundira qowma ma aataahum min nadiirin lacalahum yahtaduun ina arsalnaaka bاlxaqi bashiira wanadiira wain min ummatin ila khalaa fiiha nadiir idan marka qolyahan wahaabiyada ah waxaa baryahan dambe ku badan qadiyada marka laga hadlaayo mushriga ilaahay khayrkii caabuda ee awliyada daba taagan ama mid hore ha noqda mid damba ha noqdee inay ku dhagaan aayad suuratu israa ku jirto wamaa kunna mucadibiina xataa nabcaa rasuula waxaasoo aayada iyo axaadiistan aan la fiirin maayo ayib dhibka jira marka waxaa weeye alladiina jacalu lqur'aana cidiinan meelo badan laga soo geliyo ilbaad isqaban marka hal aayadun baad la boodi ayib war qur-aankii daariya dabo iyo axaadiistii kulli isku meel bay u socdaan ruuxa hadduu ilaahay khayrkii caabudo oo ilaahay khayrkii baryo oo tuugo oo uu wasani mushriga uu noqdo kala qaad ma laha in nabi maxamed uu soo gaadha iyo inuusan soo gaadhin mushrig weeye kaafira naar buuna ku waari saxaraduna ka liitaa iyo dhiradu ka liitaa taxqiiquna marka waxaa weeye man lam yushrik billaahi xilli wuu ha ahaadee ninkaan ilaahay u shariig yeelin shirki akbara ee towxiid saxiixa la yimaada ahlu janno wey ruuxii ilaahay u shariig shirki akbara ku dhaca ama nabi maxamed gadaashi ha yimaad ama ka horreeya waa ahlu naar khulaasadu ay kitaabkii sunnadu ay kutusahayaan sidaas weeye adiladii tobanka ahayd ee axaadiista ijmaacaan ku gunaanado ijmaacu ahlicilm ay soo guuriyeen wadaad shaafici ah iyo mid maaliki ah iyo mid xanafi aan kaasiyo alqaada abu zayd adabuusi oo dhintay wuxuu leeyahay ninkii ilaahay u sharig yeela dacwoba yaysan soo gaadhina waa kaafir ahlunaara waana ijmac halkaasuu taagan yahay wuxuuna yidhi wallahu subxaanaه wa tacaala yaxkii can اlkafarati walain sa'altahum man khalaqahum layaquuluuna allah wakadalika laa nara axada min alkufaari ila wayukhbiru can الsaanici wainama kufruhum kana biwasfihim اllaha tacaala bima laa yaliiqu bihi min alwaladi wاshariiki wagali اlaydi wanaxwiha mima xaka allahu caza wajal canhum wاlcudru bilaa khilaafin munqaicun can milihi wاlcudru bilaa khilaafin munqaطicun can milihi dadka noocaasa ilaah u sharig yeela wax cudurdaaroy leeyihiin ma jiraan bilaa khilaafin waxaad ugu laaban kartaa kitaabka la taqwiimu taqwiimu adilati usul fiqh baad ugu laaban kartaa taqwiimu usuul اfiqh wa taxdiidu adilati sharci mujaladka saddexaad mar kaluu kusoo noqdo wuxuu yidhi markuu ka hadlaya caruurta iyo juhalada in loo cudurdaari yaa wuxuu yidhi jahligu wuxuu gelayaa tafaasiisha iyo furuucda shareecada iyo masaa'ilka daqiiqa ah amaa ilaahay khayrkii ruuxii ama aamina asagu waa gaal buu naar buuna gal cudaanna ma laha alaa tara ana alcibaadaati kamaa saqatat bicudri siba saqatat bicudri اljahli caman aslama fii daari اlxarbi وlm yclm bاlcibaadaat faama ida اctaqada إilaaha آakhar aw ma yakunu kufra min wasfi rabahu bima laa yaliqu bih falaa yakunu macduura fiih wuxuu ku kala qaaday tafaasiishii diinta iyo cibaadaadkii iyo ilaahay hayrkii oo loo sharig yeelo mujaladkii saddexaad hadda aan ku soo siiyey alimaam axmed ninkaa waa nin xanafiya maliki axmed idriis alqaraafi wuxuu leeyahay ina qawaacid alcaqaa'id kana الnaasu fi اljaahiliyati mukalafiina biha ijmaca walidalika incaqada اlijmacu cala ana mowtaahum fi الnaari yucadabuuna cala kufrihim walowla الtakliifu lama cudibuu yani waxaa lagu ijmaacay buu ihi ahlulfatra fi ljaahiliya dhintay ee ilaahay u shirgiya ama ku kufriya inay naar galahayaan xaggana aan loo cudur daaraynin tanqiixu lfasuul fi ikhtisaar اlmacsuul safxada laba boqol toddobaatan iyo lix mar kale wuxuu leeyahay ijmaacu اlummati clى ana almucaasiriin lirasuuli اllahi kanuu mukalafiina biاliimaani bالsharaa'ic اlmutaqadima wkadalika incaqada اlijmac calى ana kufaarahum ma aha ahlufatrihim muwaxidiintaha calى ana kufaarahum fi الnaari walowla اtakliifu lam yu'aakhaduu biاlkufri nafa'is اlusul fi sharxi اlmaxsuul mujaladka lixaad laba kun saddex boqol lixdan iyo labo mar kale wuxuu leeyahay kadalika lam yacdul illahu biاljahli fi usuuli اdiini ijmaca wadawaahiru الnusuusi aayadihi aan soo akhriyay inuu tilmaamhayaan u malaynhaya wuxuu ihi wadawaahiru الnusuusi taqtadii ana man lam yu'min biاllahi warasuulihi wayacmal صaalixan faina lahu naara jahannama khaalidan fiiha waqiyaasu اlkhasmi اlusuula cala اlfuruuci halaط cadiimu cafwan halaط licidami الtafaawuti baynahuma sharxu taqix اlfusuul safxada afar boqol toban iyo shan alfaqiih الshaafici almawsici asaguna wuxuu yidhi qad axaaطa اlcilmu bأn اllaha subxaanaه wa tacaala kallafa qowmahu qurayshan aliimaana waاtibaaca milati ibraahima calayh الsalaaة wasalaam walihada ajmacat اlummatu cala tacdiibi man maata minhum kaafira qabla اlbicثة wqad axaaطa اlcilmu ayضا bأn اllaha subxaanaه wa tacala damahum clى تغyiiri diini ibrahim min cibaadaة اlasnaam kay tuqaribhum bzacmi ilى اllahi zulfa wmin taxriimi اlbaxiiraةi wالsaa'baةi wاlwasilaةi wاlxaam wتغyiiri manaasik اlxaji وإxlaal الشhهr الxaraami wsad can اlmasjid الxaraam kitaabu اlاsticdaad lirutbaة الاجtihaad mujaladka labaad sideed boqol soddon iyo saddex ilaa soddon iyo afar ijmaac iyo sunno aan ilaa ko iyo toban xadiis taqriiban gaadhsiinay iyo intaasoo aayadaah kulli waxay isku raaceen in waxaa weeye ninkii ilaahay keyrkiina <clears throat> caabuda xilli walba uu joogo uusan macduur ahayn cudurdaarna uusan lahayn naarna ogeyn naarna uu ku waarahayo haadihi dalaalat lqur'aan wa dalaalat sunna wa ijmaaci salaf اlumma sidaas weeye idan waxaa inoo soo hadhay ayadan in badan la lugooyey ee lagu rafaaday in laga hadlo wma kuna mucadibiina xata nabcaa rasuula habeen danbaan ka hadli doonaa insha allahu tacaala hada bilahi towfiq asalamu alaikum wxmtullah barakaatu